alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamadi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu tafliisi walxajri masaladii xalay inoo dambeysay oo ahayd beynta inaan waxba laga faayidi karin lagana ganacsan karin waa daynta oo maxdigo ixsaankaa wey ama asalkeedu marka hore beeca ha ku yimaado ama si ahaanteedaba ixsaan ha laysku siiyo ee lagama wado markaad badeeca haysato oo aada muxuu ahaayey iibinayso haddii lagaa deynsado oo markaa lagaa daynsanayo aada laba qiimo u kala samayso markii lacagteeda lagu siinayana aada qiimo ka dhigto markii lagaa daynsanayana aada qiimo kale ka dhigto go-an oo kaa ka badan taasi waa masalaan horey usoo marno waxaa la yidhaahdaa baycu lajal fuqahadu say u badan yihiinna way ogol yihiin waxaana kusoo marnay xadiidkii man baaca baycatayni falahu awkasuhumaa aw iriba halkaasaan kusoo sharxnay iyada marka taas ma soo gelayso oo muxua ah qardun jarra manfaca ma ah taasi waa masalo kale waa beec waxaa kaloo iyadana mudan inaan ilxaaqino ama aan ka dabageyno waxaa la mida daynta waxa loo yaqaano damaanada adamaan yani ruuxa inaad damiinka noqoto inaad wax kaga qaadato waa xaaraam lanna damaanuhu waa min baabi alixsaan iyadan min baabi alirfaaq walixsaan waay sida dayntoo kale waay in marka aada wax ku qaadato tidhaahdo dambiin baan kaa noqonayaa wax igu sii ayaduna waa xaaraam saas daraaddeed bunuubta waxay sameeyeen wax la yidhaahdo khitaabu damaan wax la yidhahdo carabiga ama isilaaxaadka iqtisaadiga loo yaqaano khitaabu damaan ingiriiskana elsi bay dhahay elsiga ay sameeyaan bunuugtu sameeyaan waa damaano ahaan waayo damiin baan ka ahay inay ka ganacsadaan oo wax ku qaataan oo muxuu ahaaye marka elsiga lagu furayo xoolaha lagu siinayo iyo muddada aad ku bixinayso iyo inta wax lagu saleeyo faa-iido saa lagu saarto waa xaraam bilijmaac lianna elsigu waa damaano wey damaanadana waxba laguma qaato waa sida dayntoo kale allahuma hadday qaraamaad kaa baxeen rasmi ah oo waraaqihii aada dirtay iyo camaliyada dabagalkeeda iyo wixii kharashee kaa baxay oo xadidan waad qaadan kartaa oo taasi waxay la mid tahay ruuxii dayn ku siinayey dayntuu ku siinaya hadduu kharashaad ku galay beynti niyo ho laakiin kharashaadkana igalaye isii hadduu ku yidhaahdo kharashaadkuu xaq ugu leeyay markii laguu qorayo elsiga laguu qorayo ama khitaabu damaanka laguu qorayo wixii kharashaaday galaan exactly way qaadan karaan wax ka siiyaadsanoo ganacsisa maya waa ayaduna baabkaa dayntay gelaysa macnaha baabu tafliisi ay iliflaas caydhoobidii buu baabu yahay atafliis bimacnaa ruuxu inuu caydhoobo oo daymoobo oo daynta lagu leeyahay iyo xoolihiisa ay dayntu badanto iflaas baa la yidhahda waxaad garanaysaan xadiidkii nabiga sal lay slam ee dhihi jireen nabigu dhihi jira sal lay slam atadruuna malmuflis soo garamaysaa ma taqaanaan mufliska ayay dhihi jireen nabi alahu almuflisu annaga waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa dinaar ninkaan waxba haysanin baan muflis dhahnaa muflis marka waa ninka caydaa haddana daymoobay saas manaa ayib hadduu xoolo leeyahay xoolihiisi iyo dayntu kala badantaa lafteeda waa muflis ayb xajrigana waxaa la yidhaahdaa ruuxu markuu caydhoobo dadkii daynta ku lahaa hadday intay maxkamadda yimaadaan yidhaahdaan ninkan xoolihiisa hana laga siiyo xoolaha nagi maxkamaddu xaq waxay u yeelanaysaa inay tasarufka ka joojiso xoolihiisiina lagala wareego maxkamaddu la wareegto kadibna dadkii daynta lahaa ay u qaybiso isagiina laga joojiyo inuu xoolahaa ku tasarufi karaba aslan amar ay maxkamaddu soo saarto marka xajiriga saasa la xajirigu bimacna almanci waay waa in loo diido tasarufka loo diido waay oo la ydhahdo ma gedi kartid kuma tasarufi kartid xoolihiina gacantiisa laga bixiyo saasaa xajirga la yidhahda waa laba xugma marka laba muxuu ahaaye laba mas'alo kala dhalanaysa wey isku xidhan can abi bakr bn cabdiraxmaan can abi hurayraa radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samicnaa waxaan maqalnay rasuul sal alay wasalam baan maqlay oo yaquulu leh man adraka ruuxii hela ama haleela maalahu xoolihiisi bicaynihi laf ahaantiisii xoolihii laftoodii cinda rajulin nin agtii ka hela oo gaadha cinda rajulin nin agtii ku haleela ninkaasoo qad aflasa cayroobay fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihi xoolaha min gayrihi isaga dadka ka soo haray isagaa ugu xaqnimo badan dadka kale isagaa uga xaqnimo badan muttafaqun caleyhi bukhari muslim baa soo saaray xadiidkani wuxuu ka hadlayaa ninkii markuu caydoobo dadkii daynta lahaana ay yimaadaan xoolana yarna xoolana laga hayo xoolaha laga hayo hadday ku filan yihiin inay dayntii gudaan mushkilo male markaas laakiin xooluhu dayntii kuma filan dadkii daynta lahaana meeshay yimaadeen xoolahaas yaa mudnaanta leh xoolahaasi dadka meesha taagan nin ka mida ah hadday xoolihiisi yihiin oo kasoo jeedaan isbedelna uusan ku dhicin oo xoolihii laftoodii sidoodii ay yihiin lala qaysan maayo isagaa la wareegaya saas maana laakiin waa inay laftoodi yihiin oo isbedelin hadday isbedeleen markaasi waxa weeyaan dadkaad ula timanta bimacnaa masalan kaba soo qaad adiga wuxuu kaa qaaday masalan kaa iibsaday kaba soo qaad lo buu kaa iibsaday oo kaa daynsaday hebelna guryuu ka daynsaday daylna lacag buu ka daynsaday daymihii baa ku batay xoolihii wixii waa goyn waaye waa la qabtay wixii markii laysu yimid lo-daadii keliya loogu yimid meesha lo-daada ma ma dadka dayntala loo qaybina marka maya waa tii adiga uu kaa qaaday adaa u xaqnimo leh laakiin waa inay lo-daadii lafteedii tahay hadduu lo-daadii intuu gaday tu kale ku soo gaday oo tii lo-daaba lagu soo gaday lafteedii uu hayo markaa waxaad ula siman tahay dadka dayntana unbaad la nafaysa leanna bicaynihima xoolahaagii laftoodii ma sooma lacag buu kaa qaaday lacagta lafteedii ma hayo laakiin wuu soo bedelay ama guri buu ku gaday guri baa meesha yaalla war gurigan lacagtaydii baa lagu gaday dhihi mayse leanna guri kaabuusa qaadina muxuu kaa qaaday lacag buu kaa qaaday lacagtii waa isbedeshay waxa hadda meesha yaalla xoolahaagi maha bicaynihi maaha bicaynihi waa xoolo kale kuwaagii haba kasoo jeedan lag waa isbedeleen hadday isbedelaan fa anta uswat lghuramaa dadka dayntale waad markaa ula siman tahay si siman nin walba wixii ka maqnaa baasanti baa laydinku qaybinaya haddiise xoolahaagii laftoodii ay yihiin adaa iskale waa dareersan dadka kalena wixii un alla u sahla hadday wax waayaan wabilahi tawfiiq duurkooda galaysa xadiiku macnaha kufaadin marka waa xaalo qaas waa xaalo qaasa haddii xoolo gooniyo nin dadkaa wax sheeganaya mid kamida kasoo jeeda gacantiisa loogu tago xoolaha ninkii lahaa lala qaybsan maayo laakiin waa in xoolihii laftoodiion isbedelin ay yihiin macna saasuu xadiiku hadlaya sidaa xadiidku sheegayana waxaa qaba jumhuur culamaa badanka culimada qaba khilaafan lilxanafiya xanafiyada ayuu ka dooday warkooduna daliil ma cuskana qurwa waxaa wariye xadiidka abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa maalikun iyo maalik baa wariyey min riwaayati abi bakr bni cabdiraxmaan bay ka wariyeen mursalan xaaluu yahay xadiidku mid la sii daayo mursalan yani mid aan saxaabigii la sheegin waayo waa mursalka maynaan soo maray waa xadiidka aan saxaabiga la sheegine taabicigu uu yidhaahdo qaala rasul sal lay slm marka abu hureyre muusan sheegin saxaabina ma sheegine asaga oo abubakr bn cabdiraxmaan oo taabiciya laftiisa baa yidhi qaala rasuulula sal saasuu marka mursal ku yahay mursalan asagoo mursal ah ayuu abu daawuud iyo maalik soo saareen min riwaayati abi bakr bn cabdiraxmaan oo taabicigii xadiidka irsaaliyey ah bilafdi buu ku irsaaliyey ayu bilafdin bay kusoo saareen ayumaa rajulin nin kasta nin kasta oo baaca iibiya mataacan alaab waa badeecad wa oo fa aflasta uu caydhoobo alladii kii ibtaacahu ka gatay alaabbaad iibisay dabcan dayn baa lagaaga qaatay lacagteedii laguma siinin kii aad kaa iibsaday ee daynta ku lahayd baa caydhoobay fa aflasta markaa waxaa caydhoobay alladii kii ibtaacahu iibsaday walam yaqdi walxaal lam yaqdi uusan gudin lam yaqbid midii qore mise lam yaqdi lam yaqbid baa qax maana lam yaqdi buu ii qoray aniga lafaagta maaha walam yaqbid walxaal lam yaqbid uusan guddoomin oo qaadanin alladii kii baacahu badeecada iibiyey min samanihi mataacda lacagteediina shay-an waxba uusan ka qaadanin oo ka guddoomin oo fa wajada uu helo mataacahu alaabtiisii bicaynihi lafteedii buu helay fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo leh bihi isaga mataacaas isagaa u xaqnimo lalama wadaagay wa in maata hadduu dhinto almushtari kii alaabta iibsaday ee daynta lagu lahaa fa saaxibulmataaci alaabta ninkii saaxiibka u ahaayee asal ay ka soo jeeday asal u lahaa quswatu lguramaa'i dadka daynta sheeganaya ayuu la mid yahay oo la siman yahay ayagaasu wax la qaybsano yani waxa weya wuxuu la dheeryahay ma jiro fasaaxibu lmataaci waa baaici waay fasaaxibu lmataaci ay ilbaa'ic waay alaabtan asalkeeda ninkii lahaayee gabay uswatu lghuramaa dadka daynta leh ayuu la mid yahay oo la siman yahay oo waxba lama dheera wax xaqa ou la dheeryahay ma jiro ayagaasu la sinaanaya wawaslahu xadiidka waxaa xidhiiriyey buu yihi xaafidku albayhaqiyu baa xidhiiriyey waslahuna wuxuu ka waday bimacnaa asnadahu laanna tosan hore muusan dhihin abu daawuud iyo maalik baa isagoo mursala wariyay dhehen sooma bayhaqi baa wariyey isagoo mawsuul ah oo macayd mawsuulka wuxuu ka wada bimacnaa saxaabigii la sheegay isagoo mawsuulana ama musnad baa inta badan la yidhahda waxaa wariyey bayhaqi isaga oo mursalana waxaa wariyey abu daawuud iyo maalik wa dacafahu bayhaqi xadiidka wuu daciifiyey markuu isagoo mawsuula wariyey tabacan isaga oo raacaya liabi daawuuda abi daawuud raacaya abu daawuud xaal uu ku raacayo ayuu daciifiyey xadiidku markuu yahay mawsuul yahay ama musnad yahay oo ficlan saas nin daciifa ku jira markuu xadiidku mawsuul yahay markuu mursal yahay buu sanadkiisu saxiix yahay ama markii saxaabiga la sheego sanadkiisa nin daciifa ku jira ma sugna marka wuxuu yidhi alimaam lbayhaqi caleyh raxmatullah markuu sheegay oo sidaa u wariyey wuxuu yidhi waxadiidu maalikin asax xadiidka maalik oo midka mursalka ah baa saxiixnimo badan midka mawsuulka ah, kaasaa ka xoog badan wey xadiidka marka waxay rajaxayaan aimadaasi in uu ku xoog badan yahay mursalnimada ee markuu mawsuul yahay uu daciif yahay sidaa uu imaamulbayhaqi maray abu daawuudna maray ayaa waxaa qaba jumhuurta culimada muxadisiinta cilmiga xadiiska culimada ku takhasustay badankood baa sidaa qaba waxaa ka mid a ah masalan ragga xadiidku markuu mursal yahay sugay oo mursalnimadiisa xoojiyey markuu mawsuul yahayna daciifiyey waxaa ka mid a ah alimaamu daara bayhaqiga hadda inoo qoran ibn cabdilhaadi maxamed ibnu yaxya zuhli sheekh imaam bukhaari sheekh abu zurca iyo abu xaakim arraaziyaan iyo sidoo kaleeto ibn xajar fi talkiis raafici imaamkii faqiiha shaaficiga ah ibn xajar laftiisa fi talkiis kulligood waxay rajaxayaan xadiidku inuu yahay mursal wasligiisuna inuu yahay daciif saasay rajaxayan ayib laakiin xadiidku mursul ha ahaado mursal ha ahaado alxaafid ibn xajar iyo sheekh albani kama fi lirwa labadooduba waxay ku xoojinayaan shawaahid kaloo uu leeyahay marka la yidhaahdo ma mawsuulkaa xoog badan mise mursalka mursalkaa xoog badan mawsuulka horta waa daciif ariiqa mawsuulka waa daciif mursalka markaad xoojiso mursalka laftiisiibaa bacfi ku jiraayo irsaalku waa nooc bacfi ah wuxuu u baahanya marka wax kaba ilaa uu soo gaadho xadiid xasan ama saxiix uu gaadho marka waxay leeyihiin shawaahid kaleeto bacfi ku jira ayuu leeyahay shawaahidaasu marka xasan ku noqonaya saas man ayib marka markii sidaas la yidhaahdo bimacnaa waxa wey xadiisku bimajmuuci furuqi shawaahidiisa ayuu xadiis xasana ku noqonaya muxuu inoo faa'ideeya xadiisku marka muxuu inoo faa'ideeyey haddaad alaab iibiso ninkaad ka iibisayna dayn uu kaaga qaatay daynta markuu kaaga qaatayna lacagtii badeecadan aadan waxba ka qaadanin qaarna aadan ka qaadanin kulli waad ku wada leedahay sharti wax sidaa adoo ugu leh buu caydhoobay alaabtaadii lafteedii ama badeecadaadii lafteedii baad ugu tagtay gacantiisa adaa iskale laakiin maxaa sharti ah sharti kaluu inoo soo kordhiyey xadiiskii hore wuxuu ina yidhi ee saxiixaynka wuxuu ina yidhi markaad adigu gooni u mudanaysoon lagula wadaagaynin waa inay horta alaabtaadii nafteedii tahay soo shardi maahayn shardiga labaadee xadiiskani ku kordhiya waxa weeye waa in alaabtaa lacagteedii aadan waxba ka qaadanin ood ku wada lahayd haddii alaabtaasi ama badeecadaasi lacagteedii qaar ka midana aad qaadatay qaarna kuugu laabnaa markaa iyada ana uswat lghuramaa waxaa dadkaa daynta sheeganaya baad la simanta shardiga wuu kordhiyey shardiga labaad saddexaada uu kordhiyey waxa weeye ee uu sheegay ninkii daynta aad ku lahaydna waa inuusan dhimanin oo hadduu dhinto xoolahaagii oo gacantiisa ku jira hadduu dhinto kaba soo qaad waa xoolahaagii laftoodii waay waxna maadan ka qaadanin walaa shilin waad ku wada leedahay baa qalaf baaba dhintay xoolihii laftoodiibaa waxay ku wareegeen gacantii dadkii dhaxalka lahaa waana xoolahaagii laftoodii maadaa yeelanaya markaa maya fa anta uswatu lguramaa marka dadkaa daynta sheeganahaya unbaad markaa ula samanta ma saddex shardi baan haynaa marka shardiga koobaad waa inay xooluhu xoolahaagi yihiin shardiga labaad lacagtoodii waa inaadan waxba qaadanin shardiga saddexaad ninkii kaa gatay laftiisii waa inaad gacantiisii ugu tagto uusan dhibanin isagii hadduu dhinto oo dad kale gacantooda aad ugu tagto dadkii dhaxalka lahaa markaas waxa weyaan war ana iga soo jeedaan ku anfici mayso anaa lahaa ku anfici mayso intaas marka xadiis ku daray ayumaa rajulin nin kasta oo baaca iibiya mataacan alaab iibiya oo fa aflasa uu aydhoobo alladii kii ibtaacahu gatay ay ishtaraahu wa walam yaqbid walxaal lam yaqbid uusan ka qaadaninoo ka guddoomin alladii kii baacahu badeecadan iibiyey isagoon guddoomin min samanihi mataacda lacagteedii shay-an waxba isagoon ka guddoomin shay-an waa nakiratun fii siyaaq annafyi waay ah, min siyaaq alcumuum bay ka mid waxba isagoon dayntii ka qaadan oon ka gudoon oo fa wajada hela mataacahu alaabtiisii bicaynihi lafteedii hela qaydka kale wa fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihi kaas oo mataacda iyuu u xaqnimo badan yahay min saa'iri alghuramaa dadka kale daynta sheeganaya isagaa ka xaqle isagaa la siinaya marka macana wain maata hadduu dhinto almushtari kii badeecada iibsaday ee daynta lagu lahaa waa shardigii saddexaad wey halkan wain maata hadduu dhinto almushtari kii iibsaday ee badeecada qaatay ee gacantiisa ay ku jirtay daynta lagu lahaa hadduu dhinto oo badeecadiina markaa yay ku wareegeysaa ya dadkii dhaxalkan ha gacantooda ku wareegeysaa sooma wuu dhintay badeecadiina waxay ku wareegtay iyadoo lafteedii ah bay gacantii dadka dhaxal kale ku wareegtay see loo xukumayaa markaa fasaaxibu lmataaci alaabta ninkii lahaa ee baa'ica lahaa baayica ahaye ka soo jeeday uswatulguramaai dadka daynta leh buu la siman yahay dadka daynta leh ayuu la siman yahay waxaa loogu qaybinayaa kolba wuxuu la helo ruux walba dayntii ka maqnayd nisbadeeda la dhihi maayo si siban u kala qaatay oo ninkii kunka shilin lahaa iyo kii halka milyan lahaa si siban loo simi maayo sooma leanna cadaalad maa waxaa la leeyahay lacagta lahayo marka la fiiriyo ninkan nisbada ka maqan iyo ninkan nisbada ka maqan baa wax lagu kala siinaya saas daraadeed ninkii halka milyan ka maqnaa waa inuu ka badsado kii kunka ka maqna saas ma nin walba baasanti baa loogu qaybinayaa kolba daynta ka maqan baa lagu salaynaya iyo waxa markaa la hayo sidaas man ayb wwasalahu lbayhaqiyu wadacafahu wuu daciifiyey bayhaqi tabacan isagoo raacaya liistiqaacid daraadii liabi daawuuda uu raacayo abu daauud baa ugu horeeye oo daciifiyey wakadalika ayruhu xadiidku markuu daciifiya waa markuu mawsuulka yahy man ama markuu mursalka yahay cilat lirsaal mooye sanadkiisu waa saxiix ayib su-aasha la isweydiinaya waxay tahay alaabta haddii shuruudii aad ku mudan lahayd la helo kulligeed inaad gacantiisa kala wareegtood iska kaxaysato ma inay maxkamadii kuu xukumtaad u baahanta mise nin iyo xoolihii arag baa ka dhaxeeyo markaad aragtaba waaba iska kaxaysa mise waa in maxkamad la mariyo horta maxkamadii kuu xukunto labada ra'yiba waa jira xaafidku wuxuu leeyahay fi lfatxi fatxulbaariga wuxuu ku leeyahay sida asaxa ah ee xooga badan waxa weeye wuu qaadan karaa min gayri xukmi alxaakim isagoo ayna maxkamadi xukumin wuu qaadan karaa waana masalo masaa'il kaloo badan baa soo gasho yani masalatu ufri baa la ydhaha masalatu ufri ruuxu xaqkiisii uu ruuxa ku lahaa hadduu helo ma inay maxkamad u xukunta u baahanya mise wuu qaadan karaa xaqiisa tafsiil bay geliyaan culimadu qaar waxay yidhahdaan hadduu xaqu yahay xaq qarsoon xaq qarsoon oo doodi geli karto oon caddayn sababta uu ruuxani ku mutay hadday tahay maxkamad la-aan ruux iskama qaadan karo waa inuu qadaa dhaco haddii xaqani xaq daahira oon muran ku jirin uu yahayna oo ruuxii uu ka waaya ama uu ku adkaadana siduu doonan ku kaxaysan kara saas man tan marka taasa ka midta ay la mid tahayo muxuu ahaayey xaakim inuu kuu xukumo uma baahnid sidaasuu xaafidku rajaxaya waata masle khilaafiya wara waxaa wariyey xadiidka abu daawuud abu daawuud baa wariyey wabnu maajah min riwaayati cumar ibni khaldata maxaanu ahaa cumar ibnu khalda ayuu ka warinaya qaala wuxuu yidhi abu daawuud ibn maaja min riwaayati cumar ibni khaldata xaaluu yahay qaala wuxuu yidhi cumar ibni khalda ataynaa waxaanu nimid buu yidhi ataynaa waa nimid abaa hurayrata u nimid radia allahu canhu fii saaxibin saaxib dhexdii lanaa anaga fii saaxibin saaxib dhexdii annagoo ah oo lanaa noo sugnaaday oo qad aflasa caydhoobay nin saaxiibka no ahoo cayd ah annagoo la soconna baan abu hureyre u nabid buuri faqaala markaasaa wuxuu yidhi laaqdiyanna walle waan xukumi waan xukumi fiikum dhexdiinna waxaan idinku xukumayaa biqadaa'i rasuulilahi sal alay asalam rasuulka xukumkiisii nin caydaa marka la haystaa dadkii daynta laada abu hurera loo keena marka abu hurera marka wuxuu i xukumkii rasuulka sal lay aslam baan idinku kala saaraya muxuu xukumkaas man aflasa ruuxii caydhooba aw amase maata dhinta oo fa wajada uu helo rajulu nin mataacahu alaabtiisi badeecadiis bicaynihi mataacda lafteedii uu helo fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimada badan bihi mataacda xadiikii hore ulamacniya sooma ah, qaybtii dambe khaasata labadii qaybood baa ilaha fii xaalati iflaas iyo fi xaalat lmowt ila labadaa mid soo maskaxdiisa orma sheegin saas man wasaxa waxaa saxiixiyey buu ihi alxaakimu xaakim baa saxiixiyey kadalika dahabi baa ku waafaqay wadacafahu waxaa daciifiyey abu daawuud baa daciifiyey wadacafa wuu daciifiyey sidoo kalete aydan lagu noqoye haadihi ziyaadata oo fii dikri lmowti geerida sheegiddeeda xadiidka xaakim waa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay laakiin saxiixinta xaakim iyo waafaqidda dahabi labaduba sax ma ah xadiidkaas sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cumar nin la yidhaahdo majhuula baa ku jira cumar ibnu khalda ninkaa meesha inoogu yaalla nin la yaqaana maaha waana majhuulul cayno hal nin baaba la arkayba wax wax ka wariyay isaga dhanba wax muxadisiinta ka midoo tawsiiqiyeyna lama hayo saas daraaddeed waa majhuulul cayn bkhilaafi ma qalahu alxaafidu fi taqriib atahdiib oo wuxuu yihi majhuul xaal majhuul xaal asawaab inuu yahay majhuul lcayn sida sheekh albani aleh raxmat ullah irwaaga uu ku taqriirinayo marka ninkaasaa ku jira cilada xadiisku waa ka halkaa abu daawuud baa daciifiyey saasaa sax lijahaalatihi oo cumar ibn khaldaan la aqoonin macna waxa uu si gooniya haddana usii daciifiyey abu daawuud qaybta geerida oo ah man aflasa aw maata sooma qaybta aw maatada ah buu haddana abu daawuud siyaadadaasu si goniy usii daciifi siyaadadaa iyadaau si goniy usii daciifi yani waxay ka mid tahay taxariga muxadisiinta hal xadiis baa waxaad arkaysaa oo aada u dheer baa waxa ay ka dhex saarayaan hal kelimo hal lafdi oo ku dhex jira ba intay soo qabtaan baa waxay leeyihin lafdigaasi ma sugnaa xadiiska intiis kale waa sugan xadiikoo dheer oo wada daciifa bay hal jumlo ku dhex jirtay kasoo saari ma halkaa jumlaa ka sugan bay leeyi yani waxa weyaan si aan cadin ah ixtiyaadkooda iyo taxarigooda wax caadiya ah maaha marka siyaadadaasna si gooniyo abu daawuud u daciifiyey xadiidka sidoo kale waxaa soo saaray alimaamu shaafici daara qutni iyo keyrkooda wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar fatxiga fatxulbaariga xadiidka markuu axmed iyo abu daawuud ibn maajah u tiiriyey kadib wuxuu yihi xadiiun xasanu yuxtaju bimilihi fatxulbaarigisaasule xadiiku waa xadiis xasan asagoo kalena waa la xujaysan sheekh albaanina waa nig soo sheegayo asagana bishawaahidihi buu xadiidka ku taxsiininaya labadiisa qayboodba labada qaybta sheegaysa geerida iyo qaybta sheegaysa inuu caydhoobo soma ila laba qaybood soma in isagoo xoolihii haya uu geeriyoodo oo xadiiska horena uu tilmaamay iyo isagoo nool inuu xoolihii hayo caydhoobo labada arrimoodba shawaahid bay leedahay bay leeyihiin waa sugan yihiin ayay culimadu tilmaamaya ayb وعn cمr بن شhريdi عن أbيهi رضي الله عnه qal wuxuu yihi qaala rasuul الlahi sl lay slam rasuulku wuxuu yihi lay lwaajidi ninka heli kara meermeerintiisu layigu waa meermeerinta ruuxii daynta kugu lahaa inaad meermeerisood warwareejiso alwaajibina waxa weeyaan waa ruuxa qudrada iyo awoodda uleh inuu dayntii bixiyo layulwaajidi ruuxa daynta heli kara oo awood uleh inuu bixiyo meermeerintiisa oo ruuxii daynta ku lahaa uu meermeeriyaay yuxillu meermeerintaasi wuxuu xalaalaynayaa cirdahu sharafkiisa in wax loo dhimo wa cuquubatahu iyo ciqaabidiisa laba arrimoodba way bannayn in cirdigiisa iyo sharafkiisa la taabtana way bannayn waxaa kaloo bannaynaysaa arrintaasi in la ciqaabana way bannayn rawa waxaa wariye xadiidkaasi abu daawuuda baa wariyey wannasaa'iyu nasaa baa wariyey kadalika ibnu maaja axmedna way wariyeen wa callaqahu waxaa tacliiqiyey albukhaariyu bukhaari baa tacliiqiyey tacliiqa bukhaari waad garanaysaane bimacnaa waxa weeyaan xadiidka oo sanadka qeybta hore laga jaro ama ilaa saxaabiga unbuu sheegi markaasu sanadkao dhan wada goynaya mucallaq baa la yidhahda ama sanadkii qaar buu reebaya laakiin xagga horu yaa go-naantu ka bilaabanaysa marba hadday sheekiisa ama nin ka korray halkaa hadday ka bilaabato oo sanadkii wax ka go-an yaha mucallaq baa la yidhahda marka alimaam buhari xadidka isagoo mucallaqa buu wariyey wacallaqahu lbukhaariyu bukhaari baa tacliiqiyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey fii saxiixii buu ku wariyey wakadalia waxaa saxiixiyey xaakim fi mustadrak dahabi baa ku waafaqay alxaafid ibn xajar fi lfatxi sanadkiisa wuu taxsiiniyey isnaadu xasan buu sheekh albanina sidoo kale fi lirwa xadiis ku taxsiininaya wax kaloo saxiixiyey ibn lmunaqin fi lbadri ayuu isaguna ku tasxiixinaya xadiisku marka waa xadis sugan layu lwaajidi yuxilu cirdahu xuquubat muxuu inoo faaideynaya wuxuu inoo faa'iideynayaa inay xaaraam tahay adoo dayntii heli kara waktigii lagugula ballamayna ay gaadhay inaad bixin weydo dadka meermeeriso waa xaraam waa ismi iyo dembi waay saas daraaddeed baa lafdi kale waxaa ku yimid maqlu lhaniyi dulmun ah, midka wax haysta meermeerintiisa matliga iyo layigu waa isku macno haniga iyo waajidkuna waa isku macno waa dulmi iyo xaqdariyo gardarro wey ruuxana cirdigiisa iyo cuquubadiisaba waa fasaxaysaa waa xalaalaynaysaa macnaha ayib cirdiga maxaa laga wadaa cirdiga waxaa laga wadaa sida culimada selafku ay ku fasirayaan alimaam wakiic ibnu jaraax iyo axmed ibnu xambal sufyaan athawri iyo keyrkoodba waxay leeyihiin waxaa laga wadaa cirdigiisa ayay xalaalaynaysaa ruuxu wuu ka dacwoon karaa oo wuxuu dhihi karaa wuu i dulmiyey a wuu i gardaraysay xaqdarruu xoolahayga ku haystaa inuu idhacuu rabaa ballantiibuu iga baxay inuu ku hurgufo waxaasoo dhan ila waxaasoo dhan cirdigiisay soo ma siu cirdigii buu dhaawacaya sooma marka shikaayatuhu waay waa ka sheegashada uu ka sheeganayo ama maxkamada ha kaga sheegta ama meel kale ha kaga sheegtee ayaa laga wadaa yuxillu cirbahu saasman fuqahaduna waxay leeyihiin in badanoo ka mid a yuujibu fisqahu waxay arrintaasi waajibinaysaa faasiqnimadiisa oo ninka noocaasa markhaati geli maayo faasiq aan markhaati gelin buu noqonaya eh, tujaar fara badan waa loo soo galay sooma keeshadii waa laysu soo galay keeshadii soan weyd cirdigiisa mar haddii la tahabto ruuxani oo ismi u galo dulmi galo faasiq buu noqonaya wabitaali turaddu shahaadatuhu sidaasay fuqaha badan mareen amaa cuquubadiisay xalaalaynaysaa waxaa laga wadaabay leeyihiin xabsuhu waa la xiri karaa ficilkaa la dhigi ilaninkii waa nin xili karo waay dadkiina xoolahoodii bixin laha waa la xili xabsigaa la dhigaya ilaa daynta bixiyo bixi baa la odhanaya sidaasay ku fasirayeen jumhuurtu cuquubada saasay ku fasirayeen bacdu ahlilcilmi waxay qabaan waxaa kaloo bannaan in la mariyo cuquuba maaliya ganaax in lagu dhufto xoola waana masalo cinda salaf fuqahadooda khilaafiye ahaydo ruuxu markuu khalad galo ma lagu tacsiiri karaa xoolo fuqaha badan masaladaa way ka warwareegeen waasawaab sida fuqahada qaarkood ay ku tageen in cuquubada maxkamadda ama dowladda ama nidaamka jiraay hadduu u arko ruuxan inuu cuquubo maaliya cuquubo way ciqaabi karaa tacziir maali ah nebiga waxay kaga sugan tahay akar min mawdica axaadiis markii laysu geeyo waqaaci talagedisan dhacday oo aad u fara badan baa ku sugan in ruux xoolo lagu tacsiiri karo xoolo lagu tacsiiri karo oy u bannaan tahay nadaamka kolba markaa jiro inuu ku tacsiiri karayo hadduu maslaxada u arko saas man ayib marka way bannaan tahay haddii la yidhaahdo marka tacziir maaliya baa gelaysa waa cuquubati haddii la yidhahdo oo xoolaha lagu tacziiri kara lagu ganaaxi karaa haddii la yidhahdo waxaa haddana laysla ogol yahay xoolaha lagu ganaaxay ninkii daynta lahaa la siin maayo sababtu maxay sabab basiita ah wey xalawaynu soo marray ya lianno faalakum ya jamaca liannahu qardun jara manfaca buu markaa noqonaya haddii la yidhahdo ninkana hala ganaaxo ninkii daynta lahaana hala siiyo ganaaxa maaliga ah soo dayntiisii waxuma soo jeedin saas daraaddeed si taa looga fakado ninkii daynta lahaa la siin maayo kanna waa la ganaaxi karaa xoolaha xaggeen la geynaya masaalixda caamkaa lagu bixinaya muslimiintaa la siin wadooyin loogu dhisi isbitaallo wahaakada masaakiinta halkaasaa la marinaya kanna la ganaax kii kalena lama sina taasina waa banaan tahay bay culimada qaarkood marayaan oo cuquubatuhu bay gelinayaan cuquubatihi ayay gelinayaan macna ayib haddii uu xadiidku sidaa noqdo waxaan ka fahmaynaa mafhuumka layu lwaajidi alwaajidida waxaan ka fahmaynaa ruuxu hadduusan heli karin dayntii inuu bixiyo oo tabardarada haysaba mucsir uu yahay asaga cirdigiisana lama taaban karo lamana ciqaabi karo tabarbaaba haysaba dayn wuu kaa qaatay laakiin waa cadhaysay waxba ma hayo waana xaqiiqo inuusa waxba haynin ila intaad booliiska u tagto soo dacweyso ood aada xidho waa dulmi inaad meelaha ku sheeg sheegtood cirdigiisa wax ka sheegtana waa dulmi adaa garbaran marka leesh lanna waxa weeyaan fanadiratun ilaa maysara wey isagu fanadiratun ilaa maysara intuu wax ka helhayo isaga waa inaad sugto xataa dhimo hadaanto adoo kule xataa hadduu bixin waayo o aragto inuu rafaasiyo bixin waayo oo dhimato dadka dhaxal taagan un baa ka raadsan doona asagii hadduu saa ku dhintana dadkii dhaxalkiisalaan baa loo sii raadsan laakiin wax la yidhahda ma jiro miskiina waxbama haysanin inta la qabto xabsiga hala dhigo ama cirdigiisa wax hala yeelo maya jidkan nin kale waa waajibka amaa mucsirka cayda ah waa kaan xalay soo marno man yasara mucsiran yasara allahu calayhi fi dunya walaakira isaga waa in loo kaadiyo oo loo sugo inta ilahay wax ka siinayo tabaaraka watacala saas man maadaama uusan markaas isagu de tabartiiba halkaa dhig walaa yukallifu allahu nafsan ila wasacaha ayb an abi saciidin ilkudri radi alahu canhu qaala wuxuu yii meeshaasi masle fiqiyaa jirto hadda majaamicda majmac fiq islaami ay fatwoodaan oo masaariifta islaamiga ama bunuubta islaamiga ay u fatwoodaan masaladaasina waa madiinka mumaatilkeen hadda ka hadlayna ruuxa bangiga daynta ka qaatay oo mucaamalu la galay oo ku daymoobay ama dayn ixsaanay siiyeen dayntii buu wuxuu sameeyey isagoo heli kara inuu meermeeriyo oo bixin waayo majmac fiq islaami waxay fatwoodeen waa culimo badan oo isu timaado fataawi jamaaciya soo saarta waxay fatwoodeen in la ganaaxi karo oo xoolo siyaadaa laga qaadi karo xoolaha laga qaadayna aan la siinayn insaan haddaba soo sheegnay bangigii aan la siinayn xaggee la marinaya sanduuq khayriyaa la marinaya markaasaa muslimiinta la siinaya si isagiina yani waxa wey loo hor istaago oo dadka xoolaha dadka inay ku ciyaaraan doonaya arrinta loo hor istaago oo cuquubo looga dhigo oo maslaxadaasi u timaado lanna bunuugtu xoolahay hayaan waa xoolaha dadweynaha sosaasma bunuugtu aaliban xoolaheeda xoolaha dadweynaha haddaan marka xuduud adag la dhigin bay leeyihiin dad badanoo waxaa soo gelaya xoolihii ku ciyaaraya ayib mxuu yahay eh. ah, in maatana way taxsiinaya haahirku ah. waa saas hadduu dhintay xoolihii bicaynihiina meesha loogu tegay uswatun quramaa buu noqonaya ah. Ah. man aflata aw maata fawajada rajulu mataacahu bicaynihi fahuwa axaqu bihi xadiiska hore ziyaadada ku jirtae maatada hore ah weyaan midda saxda amaa maatadana way kasoo horjeedaa saas daraadeed waa daciifa w yani waxa weye markuu dhinto markuu dhinto dhimashadaasi waxay keenaysaa inuu uswat lquramaa noqdo saasa sax an abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi usiiba waxaa la asiibay rajulun nin baa la asiibay fii cahdi rasuulilahi sal lay slam waktigii nebiga fii simaarin midho dhexdood baa lagu asiibay midho sababtood ibtaacahaa oo uu gatay midho uu iibsaday iyagoo geedka saaran uu gatay simaartina markaasaa la yidhahda ayaa aafa ku timid midhihii markaasay baabi'een usiiba rajulu nin baa la asiibay oo aafaa ku dhacday fii cahdi rasuulilahi sal lay aslam fii himaarin midho sababtood oo ibtaacahaa uu soo iibsaday midho iyagoo geedka saaran uu soo iibsaday ayay aata asiibtay oo baaba'ay fa kafura waxaa batay daynuhu ninkii dayntiisii dayntiisiibaa badatay daymo badan baa lagu yeeshay fa aflasa markaasoo caydhoobay waa ceebtoobay fa qaala rasul lahi sal lay slam rasuulku markaasaa wuxuu yihi tasadaquu calayhi war ku sadaqaysta yani waxay ka mid tahay dadka dadka sida gooniyo mudan in wax loo siiyo nin xoolo lahaan jiraoo cayroobay waxoogaa dadka uu nebigu ka dardaarmay buu ka mid yahay in wax laga warhayo oo wax la siiyo sababto waxa way ninku markuu xoolo lahaan jiray oo soo jabo oo caydhoobo xataa yacni wax uma uruursana miskiinka miskiinnimada uu ku jiray weligiiba miskiinnimadu iskala soo qabsadayo isaga wixiisa waa u uruursan yahay sooma shan boqol oo shilin hadduu helo xataa qaabkuu u maareeyo wuu garan karaa laakiin ninkii biilan jiray hal milyan biilan jiray ama shan boqoloo kon biilan jiray hadduu caydhoobo oo la yidhahdo war kontonka kon bal isla ekeysiin miyuu isla ekeysiin karaa tartii baa waa hore ka kala tagtay marka ninku waa kadeedan yahay nin kadeedana noocaasoo kale caawin buu u marka tasadaquu calayhi bu sal ly slam war ku sadaqaysta fatasadaqa annaasu dadkii baa ku sadaqaysta calayhi korkiisa waxbaa loo uruuriyo laisugu dardaray walam yabluq mana gaarin daalika arrinkaasi loo uruuriyey wafaaa daynihi dayntiisa gudideedii ma gaadhin dayntiisii lagu lahaa inay guddo way gaadhi weyde way ka yaraan wixii la ururiyey baa ka yaraan faqaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku marka wuxuu yihi lighuramaa'ihi dadkii daynta ku lahaa isaga ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi khuduu warqaata maa wajadtum waxaad heshaan war intanaaba silic lagu keenay intanuu kala qaata say idiin gaadgaadho walaysa mana ahaanin lakum idinka idinma ahaanin ilaa daalika kaas mooye wax kale malihidin ah, intaa aada hesheen waxaan ahayn malihidine intaa faatixaysta barakaysa intaas rawaxa wariye muslimun muslim baa wariyey oo kadalika shantaa soo saaray ila tirmidi ayib xadiidkan wuxuu xoogaa daahirkiisa aad moodaa inuu ka horjeedo xadiid aan xalay soo marnay oo ahaa amara biwadci aljawaa'ix somayna soo mar wuxuu nabigu amray sal lay aslam in midhihii la iibiyey ee musiibadu ku dhacday in la dejiyo ruuxii laga dejiyo ninkii beerta lahaa uu xambaarsado somayna soo ninkii beerta lahaa inuu qaado kanina wuxuu tilmaamayaa waxaa loo ururiyaa la yidhi wixii la ururiyeyna dadkii daynta baa la siiyey soma ayib wixii kalena kuma lihidin baa la marka soo kama muuqato ninkii beerta iibsaday ee midhihii ay be-een asagii in damaanadii la saaray axaadiistaasina waxaynu soo marnay amara biwadci ljawaaix baaiciibay ka luuntay saasaan soo marnay fuqaadu marka waxay leeyihiin ooy qaarkood odhanayaan xadiidkii aan soo marnay amara biwadci ljawaaix waa amar kanna waa qadihii nebiga sal ly sl amarkaasi inuusan waajib ahayne uu mustaxab yahay ayuu xadiidkani ku tusayaayo wadcu ljawaaixi laysa biwaajib wa mustaxab amru istixbaab buu ahaayo ruuxii baa'ic ahaa inuu walaalkii musiibadii midhaha ku dhacday ka afiyo waa mustaxabe waajib ma aha inaysan waajibaan xadiidkana kutusay sidaasay qaarkood maraya ayib qaar waxay leeyihin xadiisku ku xambaarayaan war ma ahe xadiidkani midhaha iibintooda ayaa waxay ahaayeen bacda buduwi salaax markay midhuhu adkaadeen kadib kaas wadculjawaaixa amrayana wuxuu ahaa intayna midhuhu aynan adkaaninoo qabla buduwi salaax buu ahaa waa markay dhacdo sidaana qaar baa marinaya maanaha adiga wax weeyaan waa jumhuurta ra'yigooda laakiin ra'yiga raajixa waa kaan soo marnay maana xaggan kusoo sheegay marka nebigu sal lay slam ku sadaqaysta ruuxii dhifan in la yidhahdo war lagu sadaqaysto inay sunno tahay oo ina bidca ahayn baa laga faaidesanaya saas man sida hadda la sameeyo ruuxu markuu dhiban yaha war ha lagu sadaqaysto axaadiis badan bay nabiga kaga sugantahay salawatu rabbi waslamu aleyh waxaa kale xadiiska laga faa'idaysan oo daahirkiisu uu kutusaya ruuxii daynta lagu lahaa wixii laga hela mooye wixii laga hela mooye wixii kale daahirka xadiiska waxaa laga faa'idaysan inaan halkaa ay ku dhammaanayso laga daba tegay ishkaal badan baa ku jira jumlada iyada culimada qaarkood waxay leeyihiin walaysa lakum ilaa dalika waxaa laga wadaa hadda maadaama dee wax kaleba uusan haysanin intaa la ururiyey un qaata waktigan hadda la joogana intaaunbaad ku leedihi ama wixii soo haray in ay ku leeyihiinoo xilligu hore uun ka qaadan doonaan adilo kala ku oo fanadiratun ilaa maysara iyo xaqa ruuxa muslimka inuusan bilaash ku dhicin iyo adiladii kalan kutusaysa tanse waxaa laga hadlaya walaysa lakum daalika waxaa laga wadaa xaalka markaa la joogo intanaad qaybsateen mooye wax kale hadda inaad weydiisataan waktiga la joogo sax maa halkaasay qaarkood tawjihin halkaasay marinayaan tafsiir tafaasiir kalena waa jira saas macana adiga waxa weeyaan waxaa kaloo qaarkood leeyahay wuxuu ahaa waxay culimmada qaarkood yidhahdaan muxuu ahaaye xaadiatu cayn xaadiatu cayn dhacdo khaasay ahayd cumuumna kuma tusto amaa cumuumka adilada kalaa laga qaadan oo cumuumka ku tusayso dadka daynta ruuxa daynta lagu leeyahay ee caydhoobay wixii laga helo waa laga qaadan wixii kalena waa laga sugi adilo kala kutusa tan ma aha qadiyad caynoo khaas ahoo duruufteeda tafaasiil badan aan laga haynin waayo mana siiqa cumuumna ma leh sidaas daraaddeed yaqiinta in lagu socdo xuquuqda dadka aan la ridin bay qaarkood marayaan xadiidkanna waa qaabilun lita'wiil nas kuma aha mas'alada cumuum ma faa'iideynayo halkaasay maraya ayib waxaa caaribaysa xadiistii kale xuquuqda ruuxa muslimka inayna dhacayna kutusays wacan ibni kacbi bni malikin can abiihi can ibni kacbin waxaa laga warinayaa kacab wiilkiisa cabdiraxmaan miya cabdullahi miya cabdiraxmaan bay ku sheegeen riwaayadkaas wacan ibni kacbi bni malikin can abiihi yani kacb ibni malik ninkii qisadii dheereed lahayd soo garamaysaan dagaalkii tabuu ka hari jiray xadiiskii dheeraad ninkii baa dhalay oo ninkii aabihii wadi jire gacanta han jira markuu indhabeele kadib wa can ibni kacb ibni malikin can abiihi kacb ibn malik wuxuu ka warinaya radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku xajara wuu manciyo wuu tasarufaadku yuu ka manciyo o u diiday calaa mucaadin mucaad korkiisa maalahu xoolihiisiibuu ka manciyey xajara wuu manciyey calaa mucaadin mucaad korkiisa wuxuu ka manciyey maalahu xoolihiisa inuu ku tasarufo wa baacahu wuuna gaday maalkii fii daynin dayn sababteed buu u gaday oo kaana ahaa calayhi mucaad korkiisa xoolihii horta waxaa la yidhi kuma tasarufi kartid tasarufka jooji kow xugum la saaray marka labaadna xoolihii waa la gaday sababta loo gadana waxay dayn lagu lahaa mucaad ibnu jabal waxaa wariye xadiidka daara baa wariyey wakadalika bayhaqi cuqayli fi ducafaa fi lawsat iyaguna way wariyaan wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka alxaakimu xaakim baa saxiixiyey wa akhrajahu waxaa kaloo soo saaray abu daawuuda abu daawuud baa soo saaray mursalan xaal uu yahay mid mursal ah mursal waa soo sharxnay maxaa mursal la yidhahda ayib isagoo mursala buu abu daawuud wariyey wuxuu ku wariyey fi lmarasiil fii kitaabihi lmarasiil buu ku wariyey ayib warajaxa wuxuuna rajaxay oo xoojiyey abu daawuud irsaalahu xadiidku inuu mursal yahay xadiidku inuusan mawsuul ahayn musnad ahayn inuu mursal yahay buu rajaxay abu daawuud sidaasoo kale waxaa rajaxay xadiidkani inuu mursal yahay waxaa rajaxay alimaam alcuqayli cabdilxaq alishbiili ibn cabdilhaadi xaafidka laftiisa fi lmaqaalib alcaaliya wuxuu ku leeyahay hada alxadiidu isnaaduhu صaxiix lakinahu mursal sanadkiisu waa saxiix laakiin waa mursal buu leeyahy waxaa saxiixiyey sidoo kaleeto xadiidka oo isaguna yani asixiyey ibnu mulaqin iyo ibnu qalacni la yidhaahdo sida ibnu mulaqin uu booriyey xadiidku marka waxa weyaan waa mursal waa mursal saxiixu isnaad ah ayb bacd culimada qaarkood marka waxay leeyihin xadiisku irsaalkaa weeye ciladiisu cilatuhu alirsaal amaa dhanka kale cilo kale ayb marka wax kale haddii loo helelo wax kale loo raaraadiyo waxa uu faa ruuxa dayntiisa iyo xoolihii xoolihiisa ay dayntiisu badato dadkii daynta ku lahaana ay codsadaan markaas in qaadiga ama maxkamadda ama dowladdu ay tasarufka ka joojin karto waana xadiiska loo daliishanayo sanada iyadaama ayib ficlan axaadiis kaletaa loo helaya oo waxaa loo helaya aahaar baa loo helaya aahaar masalada xajriga ruuxa in tasarufka laga joojiyo kadibna xoolihiisa la iibiyo loo qaybiyo dadka quramada ah xadiidkaa mursalka ah iyo aahaar kale loo helaya aahaar kaleo saxaabada qaar ka mida ka sugan saas man ayb oo muxuu ahaay waxaa kaloo isagana faa'iideynaya xadiidkan soo marnay nin baa jiri jiray buyuucda ama suuqa iibka lagu khayaamo ma xadiiskii soomana soo mar riwaayada waxaa jirta marka dhahaysa dadkii ehelkiisii baa nebiga intay u yimaadeen bay waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahi ninkan tasarufka ka jooji ninka nin ganacsi yaqaana ma aha markuu suuqa tagaba waa la siraa ah. marka ninkan xoolihibuu dayacaya ka jooji marka nabigu sal lla alay wasalam markuu la teliyey ku yidhi war maa iska daysa rasuul ilahi suuqa ma dayn karo suuqaas ma dayn karo markaasuu nabigu sal lay slam wuxuu ku yidhi waayahay markaad dadka wax ka iibsanayso kulantaan faqul laa khilaaba waxaad tidhahdaa war khayaamina ah aseeaasla khilaaba waraaaamada si dadku u gartaan in waxoogaa nin muxuu ahaaye tasarufka xoolaha ay lagaga fiican yahay oo laysaga kaa ilaaliya kadib saa haddaad tidhaahdo sida ku kala gadataan saddex berioo khiyaaraad haysataa markaa kadib haddii markaa wax kaa halaabeen dib aad u hagaajin kartaa ayb marka ninkaa isagaaba waxay leeyihiin nebiga eh, ninka ehelkiisu rasuulka waxay u jeediyeen rasuulka ilah tasarufka ka tooji soma tasarufka jooji marka ma dhihin ruux xor ah tasarufka kama joojin karo ma dhihin laakiin nabigu sal lay aslam si kaluu qadiyadii ku xalliyey marka mashruuciyay kutusi bay leeyihi saxaabada qaar ka mid ay ah khulafadana waa ka sugan tahay xajirkaas macnaka waa masle mashruuca w masle mashruuca wey alraajix ayib xaakimtay u banaanta ninka daymoobay in la gado xoolihiisa waxay leeyihiin markaasi ama xooluhu dayntu ha ka badnaato ama xoolihii dayntu ha isla ekaadeen ama xoolihiisu ha ka badnaadeen daynta oo dayntu ha yaraato marba hadday dadkii xoolaha lahaa codsi keensadaan oy soo dacwoodaan dowladdiiyo maxkamaddu waa inay tilaabo qaasa ninkaa la dadkan dayntoodii si hadduu sii waayana waa in xajri lagu sameeyo kadibna xoolihii la gadan waayo sidaa waxaa ku tegey alimaamu maalik maxamed ibn xasan ashaybani abu yuusuf labadii ardayee sheekh alimaam abu xaniifa imaamu shaafici lakin imaam shaafici isagu wuxuu ku qeybay muxuu ahaayey waa inay soo codsadaan dadkii daynta lahaa haddayna dadkii daynta lahaa sooba codsanin oo dacwo keensanin xaakimku iskama geli kara ayb qolada kale waxay leeyihiin maya qolyaha kalaa le waxaa uun dawladdu faragelin kartaa maxkamaddu faragelin kartaa hadday dacwo u timaado haddii kale ma geli karto dadkan iyagaaba ka sugaaye maxay ka doonay shaafici ise wuxuu leeyahay hadday maxkamadu maslaxa u aragto iyadoon dacwo u imaanin xataa way geli kartaa abu xaniifiya keyrkood baa iyagu masaladaa diidayo way ka cudur daarteen oo waxay daliishadeen laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa bidibi nafsin ruux muslima xoolihiisu ma banaana ilaa inuu raalli yahay mooye waxaa lagaga jawaabay xadiidkaasi waa caam xadiidkanina waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas nas khaas iyo nas caama iskama hor yimaadaan xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay xaalad khaas oo ruux daynoobay ah xadiidka dhahaya ruux muslima xoolihiisa ma banaana inuu raalli yahay mooyaane xaaladaha kada caamkaabuu ku saabsan yahay marka kanna xaaladiisa khaaska baa loogu camalfalay xadiidkaasina wixii aan xaaladda ahayn baa loogu camalfalaya marka waxa wey min baab iljamci bayna alxadiid weyaan macna an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi curibat ama curidtu dheh curidtu waa lay bandhigay cala nabiy nabiga korkiisaa la ii bandhigay sal lay wasalam yowma uxudin maalintii uxud walxaal ana anigu ibnu arbaca cashrata sana afar iyo toban jir anigoo ah ama afar iyo toban jir abaa nabiga la ii bandhigay sanadkii uxud bandhiga wuxuu ka wadaa bimacnaa duulaankii ciidankii dagaalka galaya inaan ku darmado laygu daro saxaabada iyagoo yaryar oo caruur ah bay jeclaan jireen inay jihaad ka qayb galaan ayib marka ama afar iyo tan jiraa ah la ii geeyey si dagaalka laiga qaybgeliyo codsigaasaa la wataa falam yujiznii nebigu iima ogolaanin iima fasixin wa curidtu waa lay bandhigay haddana calayhi nebiga korkiisa yowma alkhandaqi dagaalkii khandaq ama axzaab maalinkeedii baa haddana nebiga la ii keenoo la isoo bandhigay walxaal ana anigu ibnu hamsa cashrata sana shan iyo toban jir anigoo ah faajaazanii nebiga waa ii ijaazeeyo waa ii ogolaaday ah, markaa inaan dagaalka galo waa ii fasaxay muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray bal jamaacada dhammaantood baa soo saaray wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugan oo lilbayhaqiyi usugnaaday lilbayhaqiyi usugnaaday falam yujiznii iima ogo iima fasixin walam yaranii imana arkin oo balagtu inaan qaan gaadhayna iima arkin walam yaranii muusan ii arkin balagtu inaan qaan gaadhay wasaxaxa waxaa saxiixay xadiidkaasi waa qeybtiisa dambe waayo riwaayadan bayhaq qeybtan bayhaq wey ilaan hore saxiixaynka ku taalla sooma iyadoo waa baana saxahu fulan wuxuu ka wadaa wasaxaxahu waxaa saxiixiyey ay haadihi ziyaada wa riwaayadan dambe ziyaadadan ibnu khusaymataa saxiixiyey ah, oo waxay wadataade cillada loogu diiday inuu dagaalkii uxud ka qayb galo cilladu waxay ahayd ma aadan qaan gaadhin siyaadadana inoo sheegtay ta hore laakiin in loo diidan buu sheegay soo ma laakiin maxaa loogu diiday tanaa tasriixisay oo cadays xaafidku fi wuxuu leeyahay fatxilbaari markuu xadiidka u tiiriyey abu cawaana iyo ibni xibbaan fii saxiixayhima ayaa wuxuu yidhi ziyaadadan baan ka wadaa ziyaadadan dambe markuu u tiiriyey abu cawaaniy ibni xibbaan fii saxiixayhima markuu u tiiriyey kadib ayaa wuxuu yihi ziyaadatun saxiixatun laa madcana fiiha siyaadadani waa siyaado sugan oo saxiixa ah, wax durid ana ma leh saas maana meel laga soo galo ma jirto man xadiikan xukunka laga faa'idaysanayay intaynan u gudbin ishkaaliyaa ku jirta ishkaaliyada ku jirta ay waxay tahay uxud waxaa laysku waafaqsan yahay sanadkii labaad bay dhacday ee hijrada waxaan dhihi lahaa sanadkii saddexaad sanadkii labaad waxaa dhacday bader sanadkii saddexaad ee hijrada bay bil itifaaq dhacday layslama khilaafsana khandaq ama axzaab waxaa laysku haystaa ma sanadkii shanaad bay dhacday mise sanadkii afraad bay dhacday calaa khilaafin bayna almuarikiina wa ahli siyar waa laisku khilaafsanya maalan inay dhacday sanadkii shanaad ayay u badan yihin waxaa rajaxaya inay sanadkii shanaad dhacday moxamed ibnu isxaaq imaamu siyar walmaqaazi ibnu sacd alimaam albayhaqi dahabi abu cubayd alqasim bn salam fi amwaal kitaabi alamwaal ibn xajar fi fatxi ilbaari ibn qayim fi zaad ibn kasiir fi nihaaya kulligood waxay rajaxayan sanadkii shanaad bay dhacday qolyo kalena waxay rajaxayaan maehe sanadkii afraad bay dhacday oo waxaa ka mid ah muusa bnu cuqba alimaamu malik ibnu anas imaamu lbukhaari ragculculus way la soodu xaafidku adilada ay deliishadeen qolyahani intuu dabagalay buu mid mid meesha uga saaray fatxulbaariga wuxuuna rajaxay inay sanadkii shanaad dhacday ayib hadday sanadkii afraad dhacday marka ishkaal ma jiro soma leanna sanadkii saddexaad uxud isagoo afar iyo toban jiraa loo diiday han iyo toban jir muu noqonaya sanadka ku xiga maa oo sanadka afraad ah inay sanadkaa dhacday bay marka noqonaysa qolada marka sidaana iyaga xadiiska wax ishkaaliya ma jirto leanna labadii sane isku xigtay bay labada bansu kala dhaceen xadiiskuna taas kutusay adiladooduba ka mid yaha xadiiskan laakiin sida loo badanya hadii la yidhahdo sanadkii shanaad bay dhacday khandaq ay dhacday xadiiskan maxaa lagaga jawaabaya lan marka waa inay laba sano udhaxayso sooma ayb jawaab bay ka bixinayaan oo bayhaqi iyo keyrkii waxay ka bixinayaan waxay leeyihiin marka uxud la bandhigayo sanadkii afar iyo tobnaad buu galay marka uu khandaq la bandhigayana sanadkii shan iyo tobnaad buu dhammaystay sooma marka sanad bilowgi iyo kii kale dhammaadkii soo laba sano ma ishkaalku saas ku baxaya ra'yigaa loo badaya marka la maro saasay noqonaysaa laba sanaa u dhaxaysay oo labada sano midna bilow buu kaga jiray ibnu cumar middanna dhammaadkeedii maadaama uu dhammaadkii yahay sanadkii kale buu gelaya marka sidaasay marka ishkaalkaasi kaga jawaabayaan ishkaalka haddaynu sidaasi jawaabtiisa aynu fahanay waxaa inoo laaban xadiikan maxaa loo keenay xadiikan waxaa loo keenay baabka loo keenay maadaama aynu ku jirno baabulxajri sharidda dadka tasarufka loo diidayo ee xoolaha inay ku tasarufaan aan loo ogolayn waxaa ka mid a ah carruurta aan qaangaadhin carruurta aan qaangaadhin sidoodaba tasarufkooda maaliga ah tasarufkooda maaliga ah waxa weeyaan waa maxjuur waa mamnuuc saas maana oo waxay soo gelayaan walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama sufahadu waa caruurta yaryar iyo dadka xoolaha maamulkooda aan aqoonin iyo dadka fusaqadee xoolaha ku ciyaara kulli bay soo gelayaan marka carruurtasi ahaantooduba tijaare iyo ganacsi iyo xoolihii in lagu wareejiyo suuqa galaan oo wax kale rogaan oo maya ah, tasarufkoodu waa maxjuur ayb waxay ka doodaan fii ma jarad bihi alcaada waxyaalaha caadadu ka dureersaday kiyooskan guriga dariskiisa ah xabad caanaha kasoo soo iibiyo waxoogaa labaatankii shilinna loo soo dhiibay beecaas ma asaxayaan kama asaxaya laanna waa maxjuur ilmaha yarkaa tasarufkiisu maba soconay xataa isagoo aan gaarin hadduu wax dilo hadduu wax dilo xataa dilkiisu camdi ma ah dadka aan qaangaanin oo dhan dilkooda qisaas ma leh saas man marka muxuu ahaayey xadiidka waxaa loo keenay garanay laakiin qaangaadhka intee lagu qaangaadhaa halkaa way meesha marka xadiiskan loo keenay xadiiskani marka wuxuu faa in lagu qaangaadho han iyo toban jir waase inta ka horaysa hadduusan ruuxu calaamaadkii kale qaangaadhku aynan imaanin saas man oo qaarkood inoo soo socdaan shan iyo toban baa haddaadan adaan gaadin aada biyo keento ma shan iyo toban baad sugi ya maya khalaas ee waxaa laga wadaa ruuxa isagoona asbaabtii kale lagu qaangaadhaya aan midna imaanin shan iyo toban gaadha waa qaangaadha ama ragga hadama dumarka ah waana sida jumhuurba ay qabaan culimada badankood waa taa ku tegey abu xaniifa khilaafsan oo isagu wuxuu leeyahay gabdhuhuna soddobiyo toban jir bay ku qangaadhaan wiilashuna sideediyo toban jir bay ku qangaadhaan alimaam abu xaniifa saa ku tegey wabilmunaasaba sideediyo toban jirku waxa weeyaan waa waa qaanuunka reer galbeedka iyo waddankan aan joognaba ilan qaanuunkooda waa kuyihi reer galbeedka sooma gabadh iyo wiilba sideed iyo toban jir bay ku qaangaadhaan uu gaadho xoolana uu leeyahay tasarufkiisa markaa waa muctabar laakiin waa inuu rashiid yahay oo xoolihiiusan ku ciyaareen macnaha ayb saasa xadiidka loo keena wacan cafiyata alquradi radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi cafiyata alquradi wuxuu ahaa nimanka la dhihi jiray reer bani qurayda nimankii yahuud ahaa qoyskii reer yahuudeed ee madiine nabiga la deganaa sal ly slam dagaalkii khandaq ama axzaabna intay nebiga ballanta uga baxeen xaalati sifr la taftay isbahaysigii nebiga kusoo duulay kadibna isbahaysigii markuu ilaahay intuu dabayle iyo ku kiciyey bil iyo markay nebiga kor fadhiyeen oo intaa munaawashaad iyo dagaalla wax yar laisku tuurtuuramayo dagaal weyn uusan dhacin qabow iyo dabaylo intuu ilahay ku kiciyey markuu kala eriyey ayay ree bani quraydo ku soo hadheen deegaankoodii markaasaa malakuljibriil nabiga u yimi sal lay aslam la amray reer bani qurayda ku duul baa waa ka ku duuloo nabigu sal lay aslam sweedka qabtay isku wareejiyey kadibna waxay codsadeen muxuu ahay sacd ibni mucaad oo markaa ay ahaayeen bahwadaag ahaayeen reerkiis iyo qoyskaa reer yahuuda ay yidhaahdeen xukunka noogu dhiib wuxuu nagu xukumaan raalli ku nahay waa kii marka xukumay radi allahu tacala canhu wa in intooda hubqaadka ana la dilo caruurtooda iyo dumarkoodana la adoonsado nabiguna yidhi sal lay aslam xukumka aada gaadhay waa xukunkuu alle ka gaadhay toddobada sama korkooda ka kor xukumay waay radiallahu canhu ardaa marka caruurtii yaryaraydee marka marka aan qaan gaadhin ee dilka ka baxsatay ayuu ka mid ahaa marka catiyat alqurabi nisba ilaa bani qurayda waay an cطiyة اqurdi radi alahu tacala canhu qaala wuxuu yihi curidnaa waana la bandhigay cala اnabiy nebigaa naloo bandhigay korkii sal lay aslam ywma quraybata maalintii reer qurayba qabiilkaa maalintii la baabiyo la laayey oo nebigu ku duulay sal lay aslam maalinkaasaa nebiga naloo soo bandhigay fakaana wuxuu ahaa man anbata ruuxii soo saaray qutila mid la dilay muxuu soo saaray timaha gubeerka ambata waxa weeyaan waa timaha ka soo baxa muxuu ahaaye xubinka faranka hareerihiisa ama gumeerka ka soo baxa timaha wey man magac bay leeyihiin soomaaliga laakiin waa waxyaalaha waxyaalaha dhegta ku fiicnayn bay ka tahay ayib fa kaana wuxuu ahaa man ambata ruuxii timaha hoose soo saaray qutila mid la dilayuu ah waman lam yumbit ruuxii aan timaha soo saarinna khallaa sabiilahu nabigu waa iska sii daynaya khallaa sabiilahu faruu ka qaadahay macna fa waxaan ahaa buu yidhi cadiya minman dad baan ka mid ahaa oo lam yumbit aan timahaa soo saarin fakhallaa sabiilii nebigu jidkaygii waa ka wareegayo waa iska kaysii daaya nebigu sal lay slam rawa waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey wa waxaa saxiix ibnu maaja marka laga reba axmed iyo saddexdii kale ahlu sunanka ibnu maaja markii laga reba wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey walxaakim dahabi baa ku waafaqay wa qaala xaakim wuxuu yihi calaa sharti shaykhayni bukhaari iyo muslim shardigoodu xadiidu saxiix ku yahay sidoo kale tirmidi baa wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiix ibnu mulaqin baa saxiixiyey xaafidkuna sidoo kale fi talkiis buu isaguna ku saxiixiyey xadiidkana waa sugaya marka xadiidkani waa sugaya xadiidkan waxaa isagana loo keenay oo hadda baabkan loo keenay kii horu raacsan yahay inay ka mid tahay waxyaalaha lagu qaangaado timahaasi inay kaa soo baxaan rag raggiiyo dumarka waa ka dhaxaysaa tanna saas man isagoo ruuxu shan iyo toban jir gaadhin hadday timaha gubeerka ka soo baxay ay ka soo baxaan ruuxaasi waa qaangaar xataa biyihiiyna manidii yaysan imaan gabadhii caadadii weliyayna gaadhin shan iyo toban yaysan gaadhin hadday timuhu soo hormaraan warniya waa qaangaadhin waxba kuma laabno saas maa yani waa min calaamaati albuluuq bay ka mid tahay saasaa xadiiska loo tilmaamay wabittaali ruuxii sidaa ku qaangaaday marka tasaruf buu leeyahay looma diidi karo xoolihiisi inuu ku tasarufo sabinimadii waa ka baxay ilmanimadii waa dhacday mana ayb sidaan culimada qaar ka mida ku tegay ayb waxaa ka mida qolyaha ay leeyihiin culimadu waa la mancin karaa tasarufka waa loo diidi karaa waa la xajirin karaa hadda wuxuu noo sheegay dadka yaryaran qaangaada waxaa ka mid a dadka xoolaha u isticmaala fisqiga iyo meelaha aan shareecadu ogoleyn khamrada ku cabba kuwa qaadka ku cuna kuwa ku sinaysta kuwa muxuu ahaaye dagaalada ku gala baatilka ah in gacmaha la qabto tasarufka laga joojiyo waxay ku ogolayaan walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaaman xoolahani noloshiibaa ku taagan ilahay qiyaam buu ka cadiray noloshii baa ku taagan hadday noloshii ku taagan yihiin ninka ku ciyaaraya waa in laga qabto waa kuwa alla yidhi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin mubasirka waxa la yidhahda waa ruux xoolaha dariiqoodii dariiqaan ahayn ku bixinayo ku ciyaaraya marka iyagana maxkamaddu waxay kusoo roogi kartaa inay tasarufka ka joojiso xoolahoodana laga wareejiyo waxay uga baahdaanna laga siiyo soo aayaddu ma warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qawla macruuf agoontii baa ficlan laga hadlaya carruurta yarka laakiin kuwaasina waa soo gelayaa weli wixii masruufkooda ka siiya aradbaxa ka siiya gacanta ku haya laakiin haddaad xoolihii u dhiibtaan waxbay ku kharibayan ayaguna waa isku khariba an amr bn sacaydin aha wuxuu leeyahay soomaaliya waxaa ka badatay dad yaryaroo sakiirho ah, baalash la oo baalishka ka shaqaysa marka haddaan wax ka baalashano lacagta siino ma dhib baa ku jira allahu aclam kolley intay dhuurka geli lahaayeen ha shaqaysteen ha loogu kaalmeeyo waaba niman isxilqaamay sooma ayib safiiha qaangaadhka ee ruuxa weyne haddana xoolaha ku ciyaaraya in la xajirin karo waxaa qaba aimada imaam malik shaafici maxamed bin xasan abu yuusuf axmed iyo keyrkood baa qaba jumhuurtaa qabta man وan cmr bni scaydin can abihi can jaddihi radi allahu canhuma ana rasuul lahi sal lay slam asbaabta kale lagu qaangaaro taqriiban hadda majaalku inooma saamaxayo waxaa ka mida ah dumarka gabdhaha waxyaalaha kale iyagu qaadka inay ku qaangaadhaan waa caadada haday caadadu ku dhacdo daday doona ahaato waxa manaa waxa weyaan waa qaangaadhay saasman ragga waxaa ka mid a ah culimada qaarkood ay sheegaan garka isagana way ku daran qaar baa yidha garb hadduu ka soo baxo ninku waa qaangaadhay ila waa mar dambe sooma asbaabo badanoo saasoo kale jira an camr bn sacibin can abihi can jaddihi radi allahu canhuma ana rasuula sal lay sl rsulku qaala wuxuu yihi laa yajuusu ma banaana limra'atin haweeney uma banaana caطiyatun siismo inay wax bixiso dad wax siiso uma banaana ila biidni zawjiha ninkeeda idankiisa sababtiisa inay ku bixiso mooye ilaa ninkeeda ogolaanshihiisa inay ku bixiso mooye haweeney inay cid wax siiso uma banaana wa fii lafdin wuxuu ahaa laa yajuusu ma banaana lilmar'ati haweeneyda amrun wax arina uma banaana wax arina ah oo siin a maanaa bixin ah yani amarka waxaa laga wada bimacana caiya wax arina uma banaana fii maaliha xoolaheeda dhexdeeda wax arini ugama furna umana banaana idaa goortii malaka uu hanto zawjuhaa ninkeedu cismatahaa xadhigeeda markuu hanto ah, oo somaanteedi xadhigeeda markuu hanto uu guursado oo nikaaxeeda uu hanto xoolaheeda inay wuxuun kaga tasarufto ka baxsato ma ay lahaa ilaa biidnihi inuu isagu ogolaado mooye maa xoolihiisi maa waa xoolaheedii baa laga hadlaya soo ninkeedi ma alrijaalu qawaamuuna cala nisaa weeye xoolaheeda markay baxsanayso ha weydiiso war ma bixiyaa meeshaa ma ku bixiyaa maya hadduu yidhahda jooji saas xadiisle ayib raba waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa asxaabu sunan ila tirmidiya mooye ila tirmidiya tirmidi baa isagu aana warinin wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka alxaakimu xaakim baa saxiixiyey waxaa ku waafaqay dahabi waxaa taxsiiniyey sheekh alalbani caleyh raxmat ullah fi silsila saxiixa iyo deegteedba xadiidku waa sugan yahay xadiidku waa xadiid sugan ayib xadiidku ha sugnaadee xukumka uu faa baa laisku khilaafsan yahay xukumkuu faa waxa weeye haweenku xoolaha iyagu ay leeyihiin oo ninkeedu uusan la lahayno ay gooni u leedahay kuma tasarufi karto ilaa ninkeedu inuu u idmo mooye waa tasarufkee waa tasarufka bixinta ah markay noqoto inay bixinayso sadaqaysanayso muxuu ahaay laakiin wixii iyadaa isticmaalaysa maaha ayib sidaa inay mas'aladu tahay oo haweentu xoolaheeda ayna ku tasarufi karin biduuni idni zawjiha oo cadiyo iyo hibe ayna ugu tasarufi karaynin waxaa ku tegay bacdu ahli ilcilmi oo uu ka mid yahay leyt ibnu sacad imaamu ahli misra layd bnu sacd wuxuu ahaa nin aad caalim ah waa ninka mxuu ahaaye mxu aha maalik buu habaan umalinaya mise axmed bu yani wuxuu yihi mxuu ahaa shaafici nu haban umalinaya wuxuu yihi allaytu afqah min malik maalik isagaa ka faqiihsan bu bimacnaa nin faqiiho muxadisu haddana ahaa laakin waxaa la yidhaahdaa fiqhigiisii sida aimada kale fiqigooda loo diiwaan geliyo ardadoodu ay u reebeen baan fiqigiisii looga reebay ninka ardadiisaa ka reebta fiqiga sooma raggaad arkaysaan aimada afarta ah arda khaasa yeesheen fiqigoodii baa la guuriyey waa la diiwaan geliyey saasuu ku faafay laakiin rag aan ka dhicin baa jira iyaga bal qaarkood ay ka cilmi banaayeen laakiin fiqigoodii aan lasoo guurin aad kutubta un dhexdooda ku arkayso laakiin cinaayo khaasa aan la siinin saasuu macana marka lays ibnu sacd oo ninka aan sheegaynaa waxaa rajaxay oo ra'yigaa hadda qaba mucaasiriinta sheekh albani caleyh raxmatullah fi silsila saxiixa ra'yigaasuu maray laakiin jumhuurtu waxay qabaan salafan wa khalafan sida culimada badankood qabaa waxa weeye haweentu inay xoolaheeda ku tasarufi karto inay ninkeeda idan weydiisana waa uun istixbaab iyo sunno mooye si uu ula taliyo maadaama uu nin yahay oo laga yaabo adduunyada inuu ka yaqaano meelaha mawaaqicda khayrka xagee baa ku khayr laga yaabo inuu ka yaqaano tasarufkiiyo maamulka uu kaga roo yahay maadaama ay dhici karaysa inay la tashato waa sida mustaxabkee fiican oo idan weydiiso laakiin laazim kuma sidaasay jumhuurtu mareen oo maxay deliishadeen axaadiis fara badan ilaa uu xaafidku ka yidhi ibn xajar wuxuu yidhi ibn xajar wuxuu yidhi wa adilat ljumhuur min alkitaabi wasunnati kaiira bu jumhuurtu adiladay masalada u deliishadeen aad bay u badan tahay haddaan wax ka tilmaano maalan waxaa ka mid ah xadiidkii bisaxiixayn min xadiidi jaabir bni cabdillaah maalintii ciidda waa kii nebigu sal ly waslam markuu khudbada ragga u jeediyey dumarka waa ka u tegey ee dumarka ku yidhi tasadaqna fa inii ra'aytu kunna akara ahli innaar dumaro wax sadaqaysta naartaad u badateen oo yidhahdeen maxaa yeelay kadibna waa kii nebigu sal lay wasalam sadaqaysta maraa loo dhigay dhegadhegahoodii katiinad waxaa dhila muxuu ahay fargashiyadii dahabkay haysteen bay ku rideen bay ku sadaqaysteen raggii mayna fasax soo weydiisanin ah, soo saasma raggii intay ku noqdeen fasax mayna soo weydiisanin wayna sadaqaysteen saxiixaynka ku yaalla waxaa ka mid a ah xadiisu abi hurayra kadalika fi saxiixayn oo nabigu uri sal ly aslam ida anfaqat ilmar'atu min kasbi zawjiha min gayri amrihi falahu nisfu ajrihi wa fii riwaaya falahaa nisfu ajrihi haweenaydu hadday bixiso ninkeedu wuxuu soo shaqeeyey hadday wax ka bixiso isagoon amrin isagoon isagoo amar siinin xooluhu u dhiibay ee biilka ugu dhiibay bayba qaar ka kortaysay asagiina mana ayna weydiisanin mana uusan amrin ajirkii niskii bay leedahay wa fii riwaaya isagii ajirkii niskii buu leeyahay labada riwaayaba waa jiraan labada lafdiba waa jiraan wejiga xadiidka laga daliishanaya marka waxa weye haddiiba xoolihii isagu u lahaa ee diilka loogu dhiibay idankiisa la-aantii hadday sadaqayso ay ajir ka helayso kuweedii seebaa loo dhihi ilaaba ilaaba isaga ka fasax qaaday ya waa qiyaaska loo yaqaano alqiyaas fi macna alasli ama qiyaas alwlaa xataa maca azahiriya wa ayb waxaa ka mid a ah xadiiu asma binta abi bakr waa farbadin xadiistaas laakiin maadaama laga yaabo ra'yi uu yahay dad dalabatulcilmi qaarkood inay waxoogaa ku ta'afuraan axaadiista inta badan inta la jamcin karo waa la jamciyaa ahlulbidaca iyo ahlulahwaaga baa inta badan hal nas intay qaataan bay nusuustii kale ka tagaan halkaa nas bay marka wax ku gowracaan saas maa sidii khawaarijtoo kale laa xukma ila lilah bay la soo laa xukma ila lilah caliyow rajaca xukunka kitaabka ilahay ra'yigooda gelisa jooji laa xukma ila lilah waraa wixii kale maya alalahwaaga marka waa saas ahlusunna mas'alada markay ka hadlayaan nusuusta kusoo soo dhan baa horta la uruurinaya macno ay isugu imaan karaan hadii la karo macnahaasa la isugu keenaya haddii kale waa la kala rajaxaya sooma ah, marka hal nafla lama boodo axaadiista kutusaysa waxaa ka mid a ah xadiidu asma binti abi bakrin radi allahu canha waxay tidhi rasuul ilaahay laysa lii shayun ila ma adkala calaya zubayru xoolo kaloon haya ma jiro ninkayga zubayr a ah, wuxuu ii keenay mooye waxa guriga aan ku hayo waa wixii zubayr ii keenay fahal calaya junaaxun an ardaqa mima yudkhilu calaya wuxuu keenayo guriga iigu keenayo isagu soo shaqeeyey inaan waxoogaa ka bixiyo ma wax dambi iyo dhib baa iga soo gaadhaya markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam ardikii ma istatacti walaa tuucii fa yuuciy allahu calayk intaad kari karto ka bixi weel kale ha ku reebin oo haddaad ku reebto alla kaa reeban lafdigani weliba wuxuu ahaa waxay tihi ina zubayra rajulun shadiidun buhaari muslim baa lafdigaada soo saar zubayr waa nin ad adag bay tihi adag wey wayatiini lmiskiinu faatasadaqu calayhi min beytii bigayri idnihi miskiin baa ii imaanahaya markaasaan gurigiisa wax ka siinaya isaguna waa nin adag ee rasuul ilahi oo ka warramay idankiisa la-aantii baan ku bixiya markaasuu nebigu wuxu uri sal ly slam ardikii walaa tuucii fayucil lahu calayk bixi hana celino ha weelaysanin haddaad weelaysatan ilahi baa adigana kaa weelaysana kaa celinay maa marka xataa waa xooluhu soo shaqeeye wa xooluhu soo shaqeeye haddii laleeya biduuni idni baad bixin kartaa gabadhii laleeya keediisee baa loo dhigi karaa waxaa laazim kugu ah idankiisa la-aantii inaadan bixin saas macna marka ra'yiga jumhuurtu ay qabaan sidaas way adiladuna aad bay u fara badan tahay bal meesha ay ku bixinayaan inay diideen saas idan xadiiskii fi saxiixayn xadiidu zaynab haweeneydii cabdullahi bn mascuud fi saxiixayn waa tii nabiga sal lay slam cbdullahi mascuud u yimi waa tii u timid nabiga sal lay slm waxay damcday inay sadaqa baxsato markaasuu cabdullahi mascuud oo ninkeeda wuxuu ku yidhi haddaad zaynabay wax baxsanayso aniga oo ninkaagii iyo caruurtaada ayaa u xaqnimo leh xagee sabqada u wada annaga nasi mayaa nooga baahi badan markaas waxaa tii idinma siinayo way tagtay oo nabiga u tagtay sal la sl nabiga markay tagtay idan bay weydiisatay inay u gasho waxaa la rasuul ilahi zaynab baa kuu joogta oo rabto inay kusoo gasho ayu zayanibi hiya saynabooyinku waa badan yihiin waa saynabtebu imraatu bn mascuud baa xaaskii cabdillahi bn mascuud ha soo gasho markay soo gashayba waxay ti rasuul ilaahay sama qaantamaxay inaan baxsado ninkaygii cabdullaahi bn mascuud baa wuxuu yidhi aniya caruurtaa u xaqle anuguna waxaa idhi idinma siinahay nebigu wuxuu ku yidhi sal lay sl waa runtiye ninkaagii caruurtiisa sii waxaweye ayadu tasarufka iyadaa iskale cabdulaahi markaa hadduu dhihi lahaa maamae xoolahaaga anaaba u taliyaba ama markaa nebigu mabadheeya buu wixila uu dhiilaa moogtahay maamae ninkaagaaba u taliya meeshuu ku idma un ku bixi sooma marka yani waxa masaladu ma istixbaab iyo sidee fiican mise luzuum iyo waajib laba farqo istixbaab sax ama luzuum maya axaadiista saasaa lagu jamcinaya axaadiistana inoo taalla kitaabka ku taallana waxaa lagu xambaarayaa inay sida istixbaabkee fiican ay la tashanin tasaruf mubaaxoo bannaan inay samaysay ayaa laga faa'iidaysanaya xadiikan aynu ku darno ku gabagabayna insha allah baabkuu ku egyahay can qabisat bni mukhaariqin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi ina almas'alata baryadu laa taxilu xalaal ma ah ila liaxadi alaaatin saddex ruux midkood mooye cid kale xalaal uma aha baryadu inaad wax weydiisato ood gacmaha warsato ood shaxaasanto oo dadka wax warsato ma banaano saddex ruuxaan uma banaana rajulin mooyane cid kale uma banaana ninkaasoo taxamala xambaaray xamaalatan xamaalad xambaaray xamaalada waxaa la yidhahdaa waa inaad dadka xoola uga qaato aada maslaxo caama ku hagaajinayso dad baad ku heshiisiinaysaa ruux dhiban baad masalan dhib kaga qaadaysaa maslaxo caam iyo dana caamaad xoola dadka uga qaatood uga daymatay xamaala la yidhahdaa nin baad sidaa xoola ku qaaday oo dayn ku qaaday faxallat xalaal bay u tahay lahu isaga almas'alatu waxweydiisigii dadka inuu waxweydiisto oo dayntaa in lala bixiyo uu weydiisto u tahay xataa yusiibahaa xamaaladii ilaa uu ka helo uma kadibna yumsiku wuu afhaysanaya waa joojinaya markaas markii lala bixiyo hadda wixii inuu shaqo kasii dhigto maaha sooma khalaas xaajadii waa la guda waa markaa ku joojiye kaa waa u bannaanta dadka inuu waxweydiisto oo masaalixda caamka iyo danaha caamka qabiile isku dhacaya dad islaynaya waxbaa ku heshiisad u qaaday haakada taa waa u banaan inuu yidhahdo war hale caawiyo warajulin nin iyo warajulin nin ila lirajulin nin mooye oo asaabatu ay asiiso waa ka labaad jaaixatun musiibo xoolihiisii baabi'isay jaaixatun musiibo weyn taasoo ijtaaxad baabi'isay maalahu xoolihiisii baabi'isay aafa samaawiya ku habsatay dabaylo masalan baraf iyo qabow kulayl muxuu ahay masaa'ib tuug iyo mxuu ahaay bulcad oo xun baa ku habsaday xoolihiisa eber ka dhigay faxallad xalaal bay u tahay lahu isaga almas'alatu weydiisigii xalaal buu u yahay xataa yusiiba ilaa uu ka asiibo qiwaaman wax istaajiye oo toosiya oo min cayshin nolol ah wax dhabarka uu ku joojisiyo ku toosiyo nafta ku istaajiyo oo macnaha xaajiyaadkiisa asaasiga waay baahidiisa asaasiga ilaa uu helo isagana waa u banaanta wuxuu nafta ku cebsado waxoogaa uu ku noolaado ayb isagana banaanta yani xoolihiisii baa baaba waa ninkaan hadda ka warramayno ninkaan hadda ka warramayno xoolihii ka baabi oo macnaha musiiba intay ku habsatay xoolihii ka baabiisay waa in la caawiyo ah, saas man warajulin wey ka saddexaad oo asaabatu ah ay asiibtay faaqatun warajulintaasi waxay ka soo ilaa liaxadintaa wey wailaa lirajulin way markaas oo asaabatu ay asiibtay faaqatun faqri baa ku dhacay faqri baa ku dhacay xataa yaquula ilaa ay ka yidhaahdeen alaaatun saddex oo min dawi lxija dadka caqliga u saaxiibka ka mid ah saddex ruux oo dadka ahlulcaqliga ah ilaa ay ka yidhaahdaan oo min qowmihi haddana dadkiisa ah tolkiisa ila ruuxa tolkiisa xogtiisa oo og gurigiisa iyo naftiisa iyo wuxuu ku nool yahay iyo dadkiisa qaraabadiisa hoose ehelkiisa og saddex nin oo ehelkiisa ah ilaa ay ka yidhaahdaan laqad asaabat waxaa asiibtay xaqiiqe fulaanan hebel faaqatun alalaha faqri baa ku dhacay war ninkii hebelha waa mafallafay waa mafallafay ilaa ay saddex nin halkaa isaga markhaati kacaan faxallat way xalaal ahaatay lahu isaga almas'alatu baryadii baa isagan xalaal u ah ilaa intee isagan xalaal u xataa yusiiba qiwaaman min cayshin way isagan ilaa uu xoogaa nafta uu ku celiyo oo nolosha ku istaajiyo asaasiyaadka iyo daruuriyaadka nolosha ilaa uu ka helo isagana waa u banaantay inuu wax warsado saddexdaa rawahu muslim baa wariyey saddexdaa waxaan ka ahayn su-aashu waa xaraam yakuluhu suxtan isagoo xaaraamuna cunaya saddexdana kama u banaanta amaa dadka kale inay dawarsadaan wax weydiistaan oo wejigooda gadaan maya waa kaan soo marnayo waxa weeyaan waa wejigaagii oo diiraysa wa maalinta qiyaamadana waxaad imaan doontaa adigoo wejigaago dhan hilibku ka tagsan yahay oo lafihi keliya a lanna xishoodkii baad ka tagtay ma wax daruuro kuu goynaysa iyadoon jirin inaad dadka hor istaagto oo dawarsato ood gacmaha hoorsatahay wax daran kugu kalifaysana ayna jirin bimacnaa waxa weyaan xayaagii iyo xishoodkiibaa dishay mar haddaad fariigta iyo xishoodka dishana ciqaabtaadu waxa weeyaan in haragga laga qaado wejigaaga maalinta qiyaamaha hal haraga isagoo kugu walin lagu keeno waay saasaa lagugu ciqaabay xadiidkan marka waxaa loo keenay yay u bannaan tahay inay wax weydiistaanoo dadka wax warsadaan xaggana waan kusoo marnay hada bilahi tawfiiq wsal llahuma slm cala nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbi